Mm-hmm. alxamdu lilaahi cala kulli xaal nacuudu billahi min xaal ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii maataca ahaa alshamaa'ilu almuxamadiya waalkhisaalu almustafawiya waa darsigii siddeed iyo tobnaad wuxuu sheekhu ka bilaabayaa baabu salaati duxaa waxa uu sheekhu leeyahay raximahu llah wanafacana allahu biculuumih xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala sana abu dawuud atayaalisi qaala ana shucba can yaziid arishk qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay mucaadata ayaan maqlay qaalat waxay tidhi qultu licaa'isha radia allaahu canha caaisha ayaan ku idhi akaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay miyuuha yusallii mid tukada adduxaa salaada duxada laydhaa ee barqada la tukado nebigu ma tukan jiray qaalat nacam waa tukan jiray arbaca rakacaatin buu tukan jiray afar ragcadood wayasiidu wuxuu kordhin jiray maa shaaa allahu casa wajal intii ilaahay doono ee rabbi yasiro ayuu kordhin jiray xadiisku waa xadiis saxiixa sanadkiisa yaiid arishk ayaa ku jira yaiid arishki rishki waa luqatu ahlilbasra waa cadiimu lixya waa nugto cajiibaa ku jirta waxay yidhahdeen wuxuu ahaa kaana cadiima allixya nin aad iyo aad u garhweyn ayuu ahaa iyagii allahoodee waxay yidhaahdeen waxaa la sheegaa inuu garhkiisa dhex galay dabqallooc dibqallooc baa galay saddex maalmood buu ku jiray manuu dareensanayn maalin afraadii uu feedhay wuu ka soo dhacay marka sidaasay anrishki u yidhaahdeen marka yasiidu rishki waa nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay mucaadana waa mucaada bintu cabdilaahi alcadawiya gabadh caabidada oo aad u khayr badan ayay ahayd caaisha weydiinaysaa waxay leedahay caaishaay nebigu sala allahu caleyh wasalam iyuu ahaa min salaada duxada tukadaa qaalat nacam arbaca rakacaatin wayasiidu maa sha allah salaadan salaatu duxaa sheekhu baabaystay waa salaad sunno ah biijmaaci ahlilcilm ahlucilmigu waa ku ijmaaceen sida ibnu sideed xadiis buu ku keeni doonaa wakhtigeeduna wuxuu ka bilowdaa min irtifaaci shamsi qayda rumxin marka cadaadu soo baxdo oo in waran leeg ay dhulka ka kacdo ayuu soo galaa waxay baxdaa xilligaa zawaalka marka zawaalku cadaaladu halkaas ku masaxdo ayaa wakhtigeedu baxaa xilligaa lama tukado marka waxaa soo gelaya duxadii caadiga ahayd iyo salaadan salaatu lishraaq ama salaadu shuruuq loo yaqaano ee axaadiista qaar ay sheegayso lana ammaanayo oo xadiiska tirmidi ku yaalla ayaa ammaanaya nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam waana xadiis xasana siduu albani xasaninayo man salla subxa fi jamaaca waana qadiya dadka badankooda ay moogyihiin in yar baa ka faa'iidaysata xiliga man salla subxa fi jamaacatin uma qacada yadkuru llaha fii makaanihi xataa tadluca ashamsu qayda rumxin uma yarkaca rakcatayn kaanat lahu ka ajri xajatin wa cumratin taammatin taammatin taamma waa xadiis sugan wey ninka salaad subax tukada goobtiisii iska fadhiya oo iska digriya goobtii waxay leeyihiin sida ibnu cabdilbar uu leeyahay goobta aad ku tukatay khasab maaha laakiin waa masaajidka aad ku tukatayuun goobta waad ka kici kartaa koona kalaad tegi kartaa waxa weeye masjidkii aad ku tukatay ayaad weli ilaahay ku xusaysaa ilaa cadceedu soo baxayso markay soo baxdana waran in leeg bay dhulka ka kacaysa markaasaad laba ragcadood tukan waxay la nooc tahay xaj iyo cumro dhammaystiran oo dhammaystiran oo dhammaystiran ninka maalin walba xajayo cumraysanaya yaa la ajar noqonaya waxaa laga yaaba ninkaas inuu dib ugu laabanayo gogashii waxaa laga yaabaa inuu sheeko iyo makhaayad fadhiisanaya iyo bolotig iyo waxaan macno lahayn labadaa midun baynu u baxnaa ha loo bata xagga hurdadee marka salaatuulishraaq duxaday ka mid tahay waxaa laysku raacsan yahay inay kaa kafaynayso haddaad xilligaa tukato salaatu duxa damba uma baahnid laakiin xilligii fadliga badnaa maaha xilliga fadliga badani waxa weeyaan markay kala badhanto ee gelinka hore kala badhmo taqriiban sagaalkiiyo barhka tobannada meelaha wey waayo xadiiska ayaa odhanaya saxiixa salaatu alawaabiina xiina tarmadu lfisaalu salaatu alawaabiin dadka ilaahay u soo laabto salaadoodu xiina tarmadu waa markay cagagubiyooto alfisaalu maqasha yaree geela nirgaha yaryar ama maqasha yaree sanadkaa dhalatay markay cagagubiyooto ama rarangubiyooto waa xilliga waa xilliga sagaalada sagaalkii barhka meelaha weeye xikmadda ku jirtaana waxay tahay casarkii wuxuu kala barhayaa gelinkii dambe oo gelinka dambe kalabarhkii baa tukanaysa halkana gelinkii hore kalabarhkiisina in la tukado marka maalintii afar rubuc bay noqonaysaa afartii waa tukatay salaaddiis wax ka soo bilow duuxadii ku jooji duuxadii ka bilow duurka ku jooji duurka bilow casarka casr ila maqhrib marka ma noqonayo wakhti bilaa salaad ah su'aashan caaisha la weydiinayo ee la leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ma tukaday waxa weeyaan waxaa lagu naqdiyayaa culimmada qaar diido yidhi nebigu ma tukanin axaadiistuna waa noo soo socotaa waa arki doonnaa xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana maxamed muana qaala xadaanii xakiim bn mucaawiyata aziyaadi qaala sana ziyaad bn cubaydillahi bn rabiic aziyaadiy can xumaydin awiil can anas maalikin ana nabiy sala allahu aley wasalam nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada adduxa salaada duxaduu tukanayay sita rakacaatin lix ragcadood buu tukanayey salaatu duxaa sida uu leeyahay ibnu cabdilbar waa ijmaac waa laysku raacsan yahay inay mustaxab tahay laakiin haddana wuxuu soo naqlinaya cabdilaahi bni cumar cabdillahi bni cumar ibn khadaab wa huwa man huwa waa caalim saxaabiya oo diidan oo la inaha bidca wa nicmat lbidca waa bidco lakiin waa bidco wanaagsan marka waxay leeyihin culimmadu saddex ixtimaal baa jira inaan cabdilaahi bni cumar ogaynba nebigu inuu tukan jiray ixtimaalkaasi waa baciid maxaa yeelay sagaal iyo toban saxaabaa wariyey duxada sagaal iyo toban saxaabi baa wariyey cabdillahi ibn cumar rani weyn buu ahaa oo mudakara ibnu jariir dabri wuxuu leeyahy mutawaatir baabay gaadhay duxadu mutawaatir wey shay mutawaatiri inuu cabdillahi ibni cumar oo ilaa maalintii la hijrooday gaashaanqaad ahaa uu ka e, maqnaado waa macquul maaha qodobka labaad waxa weeye in lagu macneeyo la yidhaahdo markuu leeyay nabigu ma tukanin ma daa'imin hadalka ka ibnu cumar iyo hadal kale oon arki doonno caaisha leedayba tafsiirkaasaa ugu wacan nabigu ma daa'imin ma joogtayn sababtuu u joogtayn waayana waa rifqan bilumma ummadduu u tudhay hadduu joogteeyo wuxuu ka baqday in la waajibiyo oo salaad lixaadba noqoto ama wuxuu ka baqay inay dadku u qaataan waajib oo markuu nebigu maalinna ka tegi waayo wallahi salaadani waa waajib marka qowlka ibn cumar sidaasaa lagu macnaynaya tafsiir kale waa la saaro layidhi maya eh, masaajidka in la ysugu yimaado la jamacsadoo jamac laga dhigto ayaan jirin taasina iyada qudheedaan jirinba salaata duxada masaajidka laguma jamacsado salaadaha jamaca loogu talagalay maba aha markaa tafsiirka ugu fiican waa in la yidhaa hadalka cabdilaahi bni umar wuxuu uga jeedaa nebigu ma daa'imin eh, waana hadalkii uu yidhi markii taraawiixda uu ka warramayey cumar bnkhadaab nicmat lbidcatu haadihi isagoo cumar og yahay inaanay bidco laakiin muxuu cumar sameeyey joogtada nebigu ma joogtay joogtaynin taraawiixda habeen iyo labuu tukaday ama saddex habeen wuu joojiyey isagoo ka baqanaya in umada lagu waajibiyo caaisha lafteedu waxay tidhi innii la usabbixuhaa wamaa ra'aytuhu sabbaxaha anugu waan tukadaa salaata duxada laakiin maan arag nebigoo tukanaya riwaayo kale waxay odhan doontaa inoo soo socota ilaa an ya'tiya min maqiibihi inuu safar ka yimaado mooyaane muu tukan jirin bay tii iminkana soo maraynay wuu tukanayaa afar wayasiidu maa sha allah culimmadu waxay isku waafajiyeen almuhbitu muqadamun cala annaafi axaadiista diidaysa iyo kuwa sugaya waxaa la horraysiinaya kuwa sugaya kamaa huwa muqararun fi cilmi lusuul shayga ay diidayso ama waxaa la odhanaya shaygay diidaysaa waa daymuumada joogtada waana macnaha ugu fiican weeye waxay culimmadu ka hadlaan nebiga waajib ma ku ahayd xaqiiqadu waxay tahay maya nebiga waajib kuma ahayn sunnay ku tahay saasuu marna u tukanay marna iska daynaayey intee baa la tukanayaa siduu xadiisku sheegaayo xadiisku wuxuu yidhi lix buu nebigu tukan jiray kii horena muxuuna yidhi muxuuna yidhi kii hore afar buu tukan jiray wayasiidu maa sha allah khulaasadu waxay tahay waxa ugu yar salaatu duxaa laba ragcadood waanatan xadiiskan soo marayna sheegaaya afar baa ku xiga xadiiskan caaishaa sheegaya lix baa ku xiga xadiiska anas baa sheegaya sideed baa ku xiga waxaa sheegaya xadiisu mahani oo inoo soo socda waxaa ugu dambeeya labiyo toban labiyo baa jira iyagana xadiis baa ku sugnaaday man sallaa lilaahi fi duxaa itnaa cashara rakcatan bana allahu lahu qasran fi ljanna ninka labiyo toban tukada barqadii ilaahay baa qasri iyo fooq weyn uga dhisaya jannada keebaa ugu fadli badan sideeddaa ugu fadli badan maxaa yeelay labiyo tobanku fadli badnaan laayeen haddii nebigu marun tukan laa laakiin marna ma tukanin markaa sideedda kamaa huwa madhabu shaafici alimaam shaafici fil um wuxuu ku caddeeyey sideeddaa fadli badan hadday wax ku soo xigaana lixda haddii kalena afarta labaduna way kaa gudayaan salaadan salaata duxada fadligeedu waa badan yahay aad buu kow wuxuu fadligeedu ku batay xilli dadku ay shaqo tageen oo aanay cibaadoba u badnayn oo la xoogsanayo ayay soo gashaa ninka xilligaa xasuustay magacaasuu qaadanaya salaatu alawaabiin waa awaab ilaahay buu usoo noqday kaas waa mid waa midda labaade nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka tugada salaatu duxa gufirat lahu dunuubuh in kaanat milu zabadi albaxr xoorka baddana ha gaadha dembigiisiiy hadduu salaatu duxa tukado ilaahay waa dhaafaya ta saddexaade xubnaheena sadaqaa ku waabariisataa yusbixu ala kulli sulaama min annaasi kulla yowmin sadaqa xadiis ibni cumar fi saxiixayn xadiis kale wuxuu sii xoojinayaa saddex iyo lixdan xubnood bay ka koobannay saddex boqol iyo lixdankaa xubnood mid walba sadaqaa laga doonaya maalintii maxaa lagaa doonaya saddex iyo lixdan sadaqo oo kacdebe ta sadaqa bixiso xoolihii yaraa indhaha isku qabsanayaan sooma marka nebigu wuxuu yidhi tuciinu raakiba nin wax fuushadoo alaabu dhiibto iyo mid kale oo akhraqa oo waxba garanayn ood u samayso oo u hagaajiso farsamadii iyo midaad wax la jiido iyo mid aad tilmaanto iyo midaad salaanto iyo mid midaad dhoolla caddayso waxaasoo sadaqo guraanguriina inay kuuba gaari waayeen baa laga yaaba iyaguna maxaad isku fuuqsanaya laba ragcadood oo barqadii aad tukato ayaa wixiiba isku fuuqsanaya saddex boqol iyo lixdankiiba waxaa kaa kafaynaya labadaa ragcadood waayo xubnihii baa wada qabanaya xubnihii baa wada samaynaya halka sadaqada mid afkaa qabanaya mid indhaha qabanaya mid gacantaa qabanaya mid lugtaa qabanaysa sadaqooyinkan kale laakiin wax jirhku wada qabanayo labada ragcadood baa jira sidaasaa ugu wacan oo fadaaisheeda ka mid ah wuxuu leeyahy ibnu xajar acasqalaani salaada duxada keligii unbaanan ku arkay fatwada noocaas maan ku arka culimada kale wuxuu leeyahy salaada duxada waxa sunno ah masaajidada in lagu tukado waxay ka duwan tahay sunnayaasha kale sunnayaasha kale guryaha ayaa fadli badan sa inoo iman doona iyada laakiin waxaa fadli badan in masaajidka lagu tukado saa ayuu xaqiijinayaa axmed ibnu cali ibnu xajar alcasqalaani raxmatullahi tacaala calayh xadiikaasina waa xadii saxiixa qaala xadaana muxamed ibn musanna qaala sana muxamed ibnu jacfar qaala ana shucba can camr ibni mura can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala waxa uu yihi maa ahbaranii iima waramin axadun axad annahu axadkaasi ra'a nabiya nabiga inuu arkay sala allahu aley wasalam yusalli duxa oo duxada tukanaya ilaa ummu haani radia allahu tacala canha fa inaha ummu haani xadaad waxay ii sheegtay ana rasuulalahi sal ly slam rasuulka ilaahay dakhala beytaha gurigeeda inuu soo galay yowma fatxi maka maalintii maka la qabsaday fakhtasala waa maydhe fa sabbaxa waa sunnaystay amaani rakacaatin siddeed ragcadood maa ra'aytuhu maan arag sala allahu caleyh wasalam oo sallaa tukaday salaatan salaad qadu hore akhafa minha ka fudud hayra annahu kaana laakiine yutimu wuxuu taam yeelayay alrukuuca wasujuud rukuucda iyo sujuudda waa dhammaystirayey oo iyaga ma khafiifinaynin xadiidkan horena waa usoo aragnay iminkana waa inugu soo noqday xadiisku waa xadiis saxiixa cabdiraxmaan ibni abi layla oo ka mida ah taabiciintii waaweynaa ee culimmada ahaa wuxuu sheegayaa saxaabada cid keliya oo ii warantay oo tidhi waan arkay umuhani baan arkay bimacnaa waxa weeye waa intuu isagu gaadhay waayo anas baanu weydiin caaishaaan u weydiin dad badanoo saxaaba oo warinaya sagaal iyo tobanka saxaabi waxaa ka mida ah muhani sideed iyo tobankii kale muu weydiin waxaana la ydhaahdaa waman calima xujatun calaa man lam yaclam qofka ogaaday wuxuu xujo ku yahay kaaan ogeyn isagu dhinac keligu ka ogaade laakiin dad badanoo kalea ogaaday umuhani waxay tidhi maalintaa fatxu maka ayaa nebigu gurigayga soo galay isagoo mudawalana wuxuu ku qorayay bukhaariiyo muslim nebigu guriguu soo galay deetana wuxuu damcay inuu maydho marka inantiisa faatima ayaa go' weyn saa u kala bixisayoo ku asturaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu maydhanayay markuu maydhigii dhammeeyey ayuu siddeed ragcadood oo fudfudud tukaday markuu siddeeddii dhammeeyey ayaa umuhaani u timi waxaa tidhi yaa rasuul allah inna bna ummii caliyan yuriidu an yaqtula axmaa'i ninkii hooyaday dhashay cali la odhan jiray wuxuu doonayaa seediyada inuu dilo niman soo magan galay markaa nebigu wuxuu uhi qad man ajarti ya ummahani ummahaniyey dadkii aad magan gelisay annaguna waan magan gelinnay marka magantaadu way soconaysaa xadiiskaa waxaa la xaqiijiyey horena aynuu sheegnay inaanay ahayn salaatu lfatxi ee ay tahay salaatu duxa salaatu duxa markan waa khafiifiyey nebigubay tidhi umuhani laakiin markay tiri wuu aya ayaa waxay ka baqatay in la moodo rukuucdiina inuu khafiifiyey sujuuddiina khafiifiyey say maya nebigu wuxuu khafiifinayey waa sarajooggiiyo qiraa'adii qur-aankii la akhriyayey ayuu gaagaabinayey oo laga yaabay inuu tukanayey faataxa keliya ku tukanayey marka meesha la gaabinayey ma ahayn rukuucda mana ahayn sujuudda ee waa sarajooggii waxay leeyihin culimmadu raxmatullaahi tacaala calayhim salaada duxada takhfiifka iyo fudaydintu asalu salaadan wuxuu u fudaydiyey limusaawalati mahaami lfatxi howlihii furashada iyo ciidan iyo magaalo cusub iyo col laga adkaaday iyo colkii adkaaday hawl baa u taalla nebigu hadduu salaad ku mashquulo waa dhici kartaa in dad la laayo waxaa dhici kartaa in qaar laga argoosto waxaa dhici kara inay qaar baxsadaan si muhiimadan fadxiga iyo magaaladan cusub oo hawsheeda ugu faaruqo oo gacanta ugu dhigo ayuu salaada u khafiifinayey laakiin salaatu duxa maaha salaad la fudaydiyo salaatu lfajri baa la fudaydiyaa laba ragcadood ee salaatu subax ka horeeya ayaa asalkooda la fudaydiyaa ama faatixadoo kaliya la akhriyaa ama aayado gaagaaban sida qulyaayu lkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad ayaa lagu akhriyaa asalkoodu waa gaabin markaa salaatu duxaa sidaa ayaa loo tukanayaa qaala xadaana ibnu abi cumar qaala sana wakiicun qaala sana kahmas ibnu lxasan can cabdillahi bni shaqiiqin qaala wuxuu uhi qultu licaaishata radi allahu canha kaana nabiyu nabiga miyuha sal allahu aley wasalam yusallii mid tukada adduxaa duxada ma tukanayay qaalat waxay tidhi laa maya ilaa an yajii'a inuu ka yimaado mooyaane min maghiibihi meeshuu ku maqnaa caaisha radi allahu canha waa kan xadiiskeedii aynu qadinnay iyadoo inoo qadinto tiri nabigu waa tukan jiray afar buu tukan jiray wa wayaziidu maa shaa allah intuu doonana waa uu siyaadin jiray ayaa haddana la weydiiyey waxaa weydiiyey cabdullah ibnu shaqiiqin alcuqayli ayaa weydiiyey waxay tidhi maya ilaa an yajii'a min makiibihi marka laba dariiqa inoo furan in la kala rajaxo labada xadiis labaduba waa saxiix iyo in la jamciyo waxaana macruufa fii cilmi alusuul inaan lagu degdegin tarjiixa waayo tarjiixa maxaa yeelay midbaa meesha laga saaraya labada xadiis midna waa la qaadanaya haddii layswaafajin karo oo labadaba la hawlgelin karo qaacidadu waxay odhanaysaa icmaalu daliilayni awlaa min ihmaali axadihima labada daliilba haddaan hawlgelin karo oo labadaba adeegsan karo inaan mid khadka ka saaraayey waa laga wacanyi marka waxay culimmadu mareen in la iswaafajiyo oo yidhaahdaan xadiiskii horena wuxuu sheegay in nebigu tukan jiray kana wuxuu sheegay inaanu daa'imi jirin inaanu he daa'imi jirin goorta keliyu daa'imi jiray waa markuu soo galo safar nebiga waxaa caado u ahayd sala allahu caleyh wasalam hadduu madiine soo galaayo inuu barqo soo galo waayo wuxuu odhan jiray saxaabadana ku laasimin jiray inaan habeenkii gudoodi iyo guuragal lagu soo gelin dumarka madiine duleedkeedu u hoyan jiray halkaasuu kuwaa bariisan jiray oo la maqli jiray inuu soo dhowiyey barqaduu soo geli jiray markuu barqada soo galana waxa sunno ah in masaajka lagu bilaabo oo gurigan guriganuun alaabta lagaga daadinayo waxaa ka fiican in masaajidka lagu horeeyo laba ragcadood lagu tukado markaa kadib gurigaagii howlahaagii aad ka qabsato nebiga saasaa u caado markuu safar ka yimaado inuu barqa ahaan soo galo barqadiina masaajidka ku tukado markaa salaaddii waana duxo waana salaatulquduum baa laydhaha salaatulquduum qofka safar ka yimi waa laba ragcadoodu tukada weeye marka waxaa halkaa iyadana aynu tilmaamaynaa sunnayaasha waxaa la ogolaan karaa waxa la yidhaahdo anniyat lmurakaba aniyat lmurakaba qof yaqaanu baana garanaya haddii iminka xilli barqa ay tahay oo soo weysaysato waxaad niyoon kartaa laba niyo salaaddii duxada iyo wudu' tii weysada ayaad niyoon kartaa waxaad ku darsan kartaa salaatu tawba laba ragcadood towbana waa ka dhigan kartaa iyo qofka dembaaba laba ragcadood baa loo shardiya ayaa loo sharciyayaa inuu tukado kadibna istakfurlaysto saasaa loogu dhaafayaa waxna loo raaci maayo markaa niyada waa la israacin karaa laba saddex afar baa la israacin karaa keliya waxay culimmadu ka doodaan faral iyo sunna ma la israacin karaa waxaa raajixa maya faralkaa sheikhinaya faralka haddaad tiraado salaad subax iyo labadii ragcadood ee taxiyatulmasjid u niyood hee tii faralkumay noqonaysaa laakiin taxiyadiina meeshii waa kaa dhacdee laakiin faral iyo sunne isma dhexgelayaan qaala xadaana siyaad ibnu ayuub albaqdaadiyu qaala xadaana moxamed ibnu rabiica can fudayl ibni marsuuq can cadiya can abi saciid alkhudri radi allahu canhu tacaala qaala waxau yidhi kaana nabiyu nebigu wuxua sala allahu aleyh wasalam yusallii mid tukada adduxaa ay salaatu duxa buu tukan jiray xataa naquula ilaanu nidhaahno maxaan odhanaynaa qalbiga ka nidhaahno ama naquula annagu aan isku nidhaahno dhexdeeda laa yadacuhaa bishan kaba tegi maayo bishan nebigu waa dhammaysanaya salaatu duxuu ku dhammaysanaya wa yadacuhaa ka tegaya xataa naquula ilaa aanu idhaahno laa yusaliiha malaa bishan tuka bambaayo salaatu duxo xadiidkani wuxuu inoo macnaynayaa ishkaal badan madmadow badan ama iska horimaad badan axaadiista ku yimi ayuu macnaynaya wuxuu macnaynayaa nebigu inaanu joogtayn jirin idan wuxuu khasisaya axaadiista inoo iman doontaa ee odhanaysa qofku markuu camal sameeyo camalkaa ha joogteeyo camalkaa joogtayo camalada la joogtaynayo salaatuduxadu ka mid maaha maalmo badan tuko maalmo doore iska daa haddana tuko haddana daa saasaa sunnuhu badan yahay haddaad joogtaysana wax diidayaa ma jiro laakiin nebiga sunnadiisu caynkaasay ahayd xigmadda uu joojinayaana labunbay ahayd kow inuu ummadda barayo inaanay waajib ahayn waa marlabaadkee baqa uu ka baqanayu isleeyahay waa lagu waajibin doonaa nabigu wuxuu inaga ilaalin jiray wixii culays noqonaya lowlaa an shuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa aw inda kulli wuduu aad buu u waardiyeyn jiray inaan wax lagu waajibinin waayo intii horaaba inla itaal daranay sidaa ogeed markii la weydiiyey ee ninku ku yidhi xajka afii kulli caamin yaa rasuul allah kulli caam sanad walba wuu ka aamusay ku yidhi maya fi lcumri mara hay weydiinina daruunii maa taraktukum war wixii aan iska daayay hay weydiinina waxaan ku dhowaaday inaan nacamidha haddaanma nacamidhaana way waajibilay sanad walba haddii sanad walba waajibtana cid kari lahayd iyadoo cumrigii hal mar laga dhigay xajka ayaa dad badan kari kari laayi iyadoo layidhi sanad walba hala tagana maxaad u malayn lahayd marka saxaabadu waxay leeyihiin nebigu bil walba bil buu tukanaya salaada duxada wadaya wadaya wadaya ilaa aanu idhaahno qalbiga kan idhaahno ama iskun idhaahno laa yadacuha bisha wuu dhammaysanayaaba malaha billa waabuu iska daynaya ilaa aanu idhaahno laa yusaliiha haddana xagga dabu tukanaya marka biluu wada tukanayaana ma jirto biluu ka wada tegayaana ma jirto qaala xadaana axmed ibnu manicin can hushaym ibnu bashiir qaala anba'na cubayda can ibraahim annakhaci can sahb ibnu minjaab can qarsaci dabbi aw can qasca aw can qarsacin saddexdaba waxa weeyaan wuu ku shakiyey ibraahim nakhci baa shakiyey can abi ayuub alansaariy radi allahu tacala canhu ana nabiy sala allahu aley wasalam nabiga ilaahay kaana yudminu wuxuu joogtayn jiray arbaca rakacaatin afar ragcadood cinda zawaali shamsi cadceeddu inta aanay wareegin markay wareegi doonto intaanay weli wareegin afar ragcadood baa faqultu waxaan kuuhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innaka adigu tudminu waa daa'imtaa haadihi alarbaci rakacaati afartan ragcadood baa daa'imtaa cinda sawaali shams faqaala nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam inna abwaaba asamaa albaabada samada tuftaxu waxa la furaa cinda sawaali shamsi markay cadceeddu ay suuli rabto markay bartanka istaagaysa ee xika ka dhaqaaqayso ayaa la furaa falaa turtaju lama xidho falaa turtaju miyuu idii shaday mise waa khafiifiye wuu khafiifiyey falaa turtaju lama xidhayo ay laa tuqlaqu ayay la wasni tahay lana macno tahay falaa turtaju la xidhi maayo xataa tusalla duhru ilaa duhurka la tukado fa uxibu waxaan jecelay an yascada lii inuu ii fuulo samada fii tilka saacati khayru khayr ii fuulo qultu waxaan ku idhi afii kullihinna qiraa'atun oo afartaba miyaad wax akhridaa qaala nacam qultu waxaan ku idhi hal fiihinna tasliimun faasilun ma waxaa odhanayaa qarsac baa odhanaya a fii kullihinna qira'a oo intaba nebigu miya akhriyi jiray qaala nacam qultu waxaan kuhi hal fiihinna tasliimun faasil miye salaamo naqsi u dhexeeya faasilun afarta kala jaraya qaala laa afarta waa xidhiidhinayay ninka la yidhaahdo qarsac adabbi ama qascat adabbi ibraahima nakhci baa shakiyey laakiin culimmadu waxay u badan yihiin in la odhanayo qasca addabbi saasay culamaau cilmi rijaal waxay leeyihin waa nin siqa ah oo reer kuufa ah weeye ibraahimna waa reer kuufa waayahay ninkaas wuxuu weydiinaya abi ayuub alansaari khaalid ibnu zayd alansaari sooray ee ku hayay magaalada madiina gurigiisa dejiyey ilaa uu guri ka dhisanayay ayaa wuxuu leeyahy nebigaa wuxuu joogtayn jiray afar ragcadood cinda sawaali shams cadceeddu intaanay ka leexanin bartanka samada halkaa markay ku taagan tahay xadiiskan wuxuu ka hor imanaya culimmada tidhaahda ee karaahuhu waa saddex xilligaa cadceedu soo baxayso iyo xilliga ay dhacayso iyo xilliga kabidi samaa iyo qolada kale kaleetila waa shan sida shaaficiyadoo kale shan bay yidhahdaan waqtulkaraaha waa salaad subax ilaa iyo cadceed soo baxa iyo xilligaa cadceedu soo baxayso iyo xilligaa kabadu samaa cadceedu ay kala barhka ku taagantay iyo bacdaalcasar iyo xilliga ay dhacayso shantaaba salaad lama tukado meytina lama aaso see loo waafajinayaa waxaa laisku waafajinayaa zawaalka laftiisa maaha qubayla zawaal intaan zawaalka la gaadhinoo qarku loo saaranyay ayuu nabigu tukan jiray waana sunnihii aynu shalay ku maraynay xadiikii cali bn abi aalib cali bn abiaalib xadiiskii inoogu dambeeyey sunnahaasuu ka warramayey afar ragcadoodoo zawaalku intaan la gaadhin la tukanayo waana xilliga samaawaadka la furo markaa nebigu wuxuu jecel yahay xilligaa samada la furayo albaabada in la geliyo camal saalixa oo uu samaynayey waxa la weydiiyey miyuu dhammaantoodba qur'aan akhriyay haa qur'aanna dee waxaa ugu yar faatixada faqra'uu maa tayasara min alqur'aan qur'aanka ugu fudud waa faatixo la'aanteedna la aqbalayo maayo ragcadda laa yaqbal allahu salaata axadikum ee xataa yaqra'a biummi alkitaab qofka salaaddiisa la aqbali maayo ilaa uu akhriyo ummulkitaab oo faatixada ah waayahay ama tasliim faasil salaamo naqsi kala geeya lahayd qaala laa buu yidhi maya afarta waa xidhiidhinayey markaa sunnayaasha maalintii waana la kala tari karaa waana la xidhiidhin karaa waaya qaala ahbaranii axmed bnu manicin qaala xadaana abu mucaawiya qaala xadaana cubayd can ibraahim can sah bni minjaabin can qarsac can abi ayuub alansaari can inabiy sal l slam naxwah qaala xadaana maxamed musanna qaala anba'ana abu daawuud qaala sana moxamed bni muslim bn abilwadax can cabdilkariim aljazariy can mujaahidin can cabdillahi bni saayib ana rasuula allahi sala allah alay slam rasuulka waa tukanayey arbacan afar bacda an tazuula ashamsu cadceeddu intay suushay ka bacdi buu tukanayay qabla duhri intaanay duhur gaadhin wa qaala waxa uu yidhi innahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu asamaa fa uxibu waxaan jecelahay an yascada lii fiiha camalun saalix xadiidkani markii dhoweyto waxaanan ku darin macno labaad baa jira qolo waxay ku macneeyeen saan idiin sheegay intaan sawaalku iman in yar ka hor qolo kalena waxay leeyihin waa see madhabu shaaficiya a'immatu shaaficiya u badan yihiin afartan la sheegaya ma aha afar madax bannaan waa afartii duhurka uun oo markay cadceedu suusho ee kabadii samaa ka dhaqaaqdo bartanka samada markay ka dhaqaaqdo galbeed u iilato waa xilligii duhurka wixii xilligaa la tukadaana waa sunnatu duhri alqabliya waa sunnadii ka horraysay xadiiskanna tiibuu caddeeyey oo eh, nas ku noqday markaa deed labadii tafsiir midna xadiis buu helay midna xadiis ma hayo waxaa xoogaysanaya ka xadiiska helay marka afarta ragcadood inay afartii duhurka noqdaan ayaa a'immo badanoo ka mid yahay alimaamu nawowi fi sharxi saxiixi muslim ku naqnaqa dhabanaya ibnu qudaama laftiisu eh, saasuu odhan jiray eh, sancaani fii subl salaam qudhi saasuu yidhaahdaa ee walow isaga dee aan lagu tirinaynin laakiin haddana wuxuu leeyahay kol haddii nasiimi ixtimaalkii meesha waa ka baxaya marka wuxuu ihi kaana yusallii arbacan bacda an tazuula shamsu cadceeddu intii ay suushay ka bacdi ayuu afar tukanaya wa qaala wuxuu markii la weydiiyena innahaa saaca waa xilli saacad adugu lixdan mina hamoodin lixdan minadoo saacad laydhaa gadaal bay samaysantae berigaa may jirin saacadu waa waqtidu ama ha yaraato ama ha badato saaca waa waqti tuftaxu fiiha waxaa la furaa abwaabu samaa albaabada samadaa la furaa fa uxibu waxaan jecelay an yascada lii fiiha inuu ii fuulo camalun saalixun camal wanaagsan oo daraya inuu ii fuulo waayo camalo horeba waa la saari doonaa oo kuwii subaxii iyo wixii ka horreeya waa la saari doonaa laakiin camal cusub oo fresh ah in loo dallaco qaala xadaana abu salama yaxya bnu khalaf qaala sana cumar bn caliy almuqadamiy can miscr bni kidaam can abi isxaaqin asabiici can caasim bni damra can caliyin radi allahu canhu annahu kaana yusallii qabla duhri arbaca wadakara wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yusaliiha cinda zawaal wayamuddu fiiha waanu dheerayn jiray nebigu caleyh salaatu wasalaam xadiisa cali bni abi aalibna tafsiirkan dambuu sii xoojiyey oo ah inaanay qabla zawaal ahayne bacda zawaaltay waayo hadday qabla sawaaltee lama dheereeyeen waa la gaabin la laakiin imika sawaal laga baqan maayo oo waktu laga baqan maayo wuu dheeraynayaa xadiiskan iyo xadiiskaa hore iyo kii ka sii horreeyaba afartan uu sheegaya wuxuu sheekhu u keenayaa isqabadkii la sheegayay ma duxa mise waa salaaddii duhurka ayuunbuu u keenay baabu salaati duxa ayuu ugu daray marka isaga waxaad mooddaa inuu u in salaada duxada ay raacayso oo aakhiro waqti duxa la tukanayo tafsiirkaa inuu u badanya baad mooddaa waayo baabkuu ku keenay ayaa muxuu yihi baabu salaati duxa buu ku keenay hadduu ku keenayo tadawuca caadigaa buu ku keeni laha hadduu isagoo aaminsan yahay inay salaaddii duhurka tahay baabu salaati tadawuci fi lbeyti baabka labiyo afartanaad hal xadiis buu ku keenayaa wuxuu sheekhu u caqiday salaati oo filbeyti guriga lagu tukado salaatu tadawuc waxay ka guda ballaadhantahy salaatu raatiba iyo salaatu alwitri iyo salaatu adduxaa waxaan o ka guda ballaadhantahy wax alla wixii aan faral ahayn oo dhan ayaa maxaa la salaatu tadawuc salaatu tadawuc waxaa in lagu tukado guriga qaala xadaana cabaas alcambariyu qaala sana cabdiraxmaan ibn mahdi can mucaawiyata ibni saalixin can ilcalaa ibni xaarisin can xaraam ibni mucaawiya can camihi cabdilaahi ibni sacd qaala waxa uu yidhi sa'altu waan weydiiyey rasuulallaahi sala allahu aley wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey can isalaati salaad fii beytii gurigayga aan ku tukado iyo wasalaati salaad filmasjid masaajidka aan ku tukado kaanamaa inuu leeyahay keebaa fadli badan ayuu weydiiyey nebi allow salaaddaan gurigayga ku tukanayo iyo salaadda aan ku tukanayo masaajidka keebaa sitaa oo qiimo badan oo fadli badan qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qad taraa waad aragtaa maa aqraba waxa dhow beytii beytkayga waxa uga dhow min almasjidi masaajidka inta uga dhow waad aragtaa fala an usallii laamkaas waa laam ibtidaa fala an usallii inaan ku tukado fii beytii gurigayga ku tukado ayaa axabu ilaya an ka jecelahay min an usalliya fi lmasjidi masaajidka inaan ku tukado ilaa an takuuna salaatan maktuubatan inay tahay salaad farala mooyaane salaadaha sunnaha ah waxaan jecelahay inaan ku tukado gurigayga saxaabada waxaa dabci u ahaa inay nebiga weydiiyaan fadaa'il acmaal fadaa'il acmaal maxay u weydiinayaan waxay u weydiinayaan fadaa'il laba camal markaad karoogaato keebaa fadli badan ka fadliga badan baad waqti ku bixinaysaa hadday ismusaaxameeyaan oo iska hor yimaadaanna waxaad awoodda saaraysaa kii fadliga badnaa sidaa awgeed maqaadiiru alacmaal iyo maraatib alacmaal in la bartaa way fiican tahay sidaa awgeed saxaabigeenni su'aal buu nebiga weydiinayaa wuxuu leeyihi rasuul allow salaadan guriga ku tukado iyo taan ku tukado masaajidka keebaa fadli badan nebigu wuxuu ishaare wuxuuhi gurigayga soo maaragti waa kan albaabada nebigu laba guri mooyaane inta kaloo dhani masaajidka ku furnaayinba laba guri mooyaane inta kale masaajidkay ku furnaayeen sidaa awgeed wuxuu ihi maaragtay gurigaygii ha waa kan masaajidkaabuu dee albaabku masaajidkaabuu soo eegaya iyadoo gurigaygu intaa ii jiro oo masaajidkaba de uu yahay oo aanay dhibba igu haynin waxaan jecel oo masaajidkaygu iska gurigabayay haddana gurigaygu iska masaajidka yahay waxaan jecelahay inaan guriga ku tukado qaacidaduna waa caynka xadiid saxiixana wuxuu ku yidhi afdalu salaati almar'i fii beytihi ila almaktuubata salaadda qofka tukado waxa ugu fadli badan ta guriga lagu tukado faralka marka laga reebo faralka marka laga reebo culimmadu waxay leeyihiin cumuumkaa xadiisku sheegay afdalu salaati almar'i waa mufrad mudaafa cumuum buu faa'iideynaya cumuumkaas waa maxfuud waxba laga saari maayo allahuma ilaa haduu sugnaado hadalkii ibn xajar ee ah salaatu duxa baa masaajid lagu tukanaya kaasumbaa laga saaraya haddii kalena waa maxfuud waxay leeyihi jawfulkacba kacbada bartankeeda in lagu tukado iyo in gurigaaga lagu tukado kacbada bartankeeda in lagu tukado gurigaaga lagu tukada fadli badan sunnaha faraka maaha masaajidkii nebigii xurmada lahaa ee kun salaadood la qiimo ahaa ayaaba lagu leeyay guriga la tag maxaasaa loo leeyihi kow guriga ayaa la barakaynaya salaadani gurigay barakaysaa kow malaa'igta ayaa soo daadegaysa oo guriga ku soo degaysa shayddaanka ayaa ka cararaya ubadka yaryar baa ku dayanaya faa'idada afraad faa'idada ugu dambaysa shanaadna waxa weeye baciidatun can alriyaa istuska iyo waxa la yidhaahdo ismaqashiinta ayaa fog halkan salaadaad ku tukato dadkii baa ku ararkaya wuxuunbaa ku geli karaa oo la odhan karaa shaydaanku ku oran karaa baasha iska hagaaji dadkii baa ku arkaye laba kale ku dar yaa la odhan ma ninkii sheekhaaba intaa tukanaye inaga geeji wuu ku gelinaya mogte saaadna gelaysa wallahi waa runta ani fiicanta marka si aanay taasi ma dhacayso markaa gurigaaga joogto waxaad u tukanaysaa sidii adiga ka alla waxaad tukanaysaa intii kuu rasmiga ahayd labadan caruura iyo afartan ciyaala iyo islaanta iyo waxaan istusi maysid iyagu way ku yaqaanaa waxaa tahayba markaa sidaadiibaad isaga tukanaysaa marka salaada in la geeyo guryaha ayaa fiican waxaa kaloo iyaduna qalada oo aan wanaagsanayn salaad faralah oo ninkii caafimaad qabo oo aanu baqanayn eg wuu caafimaad qaba ma baqanayo inuu ku tukado guriga wax fiican maaha waa qalad kol haddii gurigu masaajku ha fogaada ama ha dhowaadee waa in lagu tukadaa salaada ragga ee waajibka ah waxa waa sala masaajid ha laga doodo ma fardu caynba ma fardu kifaaya ma sunna kila la laga doodo laakiin masaajid inaad ku tukataa asala guri inaad ku tukatana waa salaada dumarka dumarka ayaa salaadooda faralku guriga ku fadli badan tahay markaa xaawalaydii iyo bilis xaawale xaynkoodii ayaa isku salaad noqonaysaa markaa inaad dhaqaajiso dee dhinac kale marka laga eego socodkaagii iyo soo noqodkaagiiba waa fadiilo iyo darajo toddoba iyo labaatan darajaa la sheegay markaasuu ka odhanaya sheekhow haaye ma farad baa ma waajib baa hadduu sunno noqdo waan iska joogaya guriga yaa kuhi sunnaha waa laga tagaa hadda hadday sunno noqoto yaa qaacida kuu dhigo yidhi sunnaha waa laga tagaa sunnuhu kii lagu tartamaya miyaanu ahayn kii ilaahay kugu jeclaanaya miyaanu ahayn kii xayndaabka u ahaa cibaadadaada miyaanu ahayn waxa weeyaan salaada waxaa xoog badan inay farad tahay jamaacadu ama fardu cayn ha ama fardu kifaaya ha waa farad jamaacadu waayo nebiga oon xanuun reebin iyo saxaabadoon xanuun reebin oo guriga iska tukanaya lama arag xataa ninka xanuunsanaya ayaa garbaa la soo geli jiray waxaa la arki jiray ninka iman waaya nifaaq baa lagu tuhmi jiray hadday sunna iska tahay nin walba abaalkiisa hasu salaa tujawaan iskaga tukan lah tujawaan kala bixiyo war halkan iska horaydhe inoo kala bixiya markaa sax maa nin cudurdaar leh ayuunbaa bartaa ku tukanaya baabu maa jaa fi sawmi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam baabka saddex iyo wuxuu inoo keenay soonkii nebiga calayhi salaatu wasalaam munaasib bay noqotay kol haddee ramadaan joogno walow aakhirkii aynu joogno ramadaan haddana inaynu soonkii nebiga aragno kayfa kaana yasuum aad bay muhiimu tahay waayo waa ku dayanaynaa walow sheekhu markii aan faaqideen eegay een rogrogay waxa uu keeni doonaa oo dhani ay tahay soon sunno ah laakiin ma fogo oo haddiiba soonka sunnaha aad barato faralkiina kaama foga saa u keenayaa waxa weeye wuxuu doonayaa inuu ku idhaahdo faralku isagu meel buu yaallaaye sunnayaashii baan ku baraya ama kaanama uu ku leeyahay faral inaad taqaanaa la rabay horeba oo maanta dee faral baran mayside waxaan ku barayaa waa sunnayaashii markaa si aynu soonkeenna u hagaajinno oo hadhowna wirdi u yeelanno ramadaan marka laga baxo inaad soon sunayaala yeelata ama isku dhadhowaado ama ha kala fogfogaadee inaad soon yeelataa waa sharci waa diin weyn waayo waxaynu ogsoonahay aakhiro cibaado walba cibaadada laga wafeeyaa wafeynta dhallinyartada waamalaha ma yaqaanaane marka yaraanti caanaanna loo dira iyo dhuxusha iyo ya inta wafee caada loo ahaa islaanta waad odhantaa wafeeyo in yaroo kale biliq ku marka kadalika dhuxushana in yaroo kalea laga daba tuuraya wafeyntii adiga faralkaagii meel laga wafeeyaba haddii la waayo waxa weeyaan wuu kala dhinnaanaya waa in la helaa la yidhaahdo addoonkaygu sunnayaal maleey haayo in badan baa way ceegaagto u taalla u soo qaada oo ugu buuxiya markaa saasaa ku gudbaysaa marka sunnayaashu waxay qabtaan bay ka mid tahay sunnayaashu waa quruxdii faralka horta waa faralkaa la qurxinaya waa marlabaadka waa xayndaab waa dayrkii faralka shaydaanka halkaa dibaddaas ku haysanaysaan waa ta saddexaade waa halka laga buuxiye ee laga wafeeyo baabu ma jaa fi sawmi rasuuli llahi sal allahu aleh wasalam soomkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka warramaya wuxuu ku keenayaa lix iyo toban xadiis soon tacriifkiisana waa garanaysaa alimsaaku can jamiici almufatiraat min duluuci alfajri ila ghuruubi shamsi biniyati tacabudi lilah afka iyo ibtaba in la haysto oo loo haysto cibaada ahaan waa beriga ilaa iyo gabaldhaca qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana xamaad ibnu saydin can ayuub can cabdillahi bni shaqiiqi qaala sa'altu caaisha radi allahu canha can siyaami rasuuli llahi sal ly slam nebiga ilaahay soomkiisii baan weydiiyey qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aanu nidhaahno oo uurka ka nidhaahno ama annaguba isku nidhaahno qad saama waa soomay bishii oo dhan wa yuftiru waa afurayaa bishii xataa naquula ilaanu caloosha ka nidhaahno ama afkaba ka nidhaahno qad aftara bishan waa wada afuray qaalad waxay tidhi wamaa saama ma soomin rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam shahran kaamilan bil dhammaystiran mundu qadima almadiina intuu madiine yimi ilaa ramadaana ramadaan mooyaane caaisha radiallahu canha waxaa la weydiinayaa nebigu soonka ma sardiyey sardu soom waxa weeye soonka ma xidhiidhiye boqol soon ma noqday oo intaba dabadama la ysku qabtay maya bay tidhi muxuu dabeecadu lahaa bil buu soonka isku xigxigsiinaya dhowr iyo toban ama labaatan dhadhow buu gaadhsiinaya markaana walle bishiiba dhammeeyey ayuu iska afuraya bila afurkuu isku xigxigsiinayaayo iska afurnaanaya markaana bisha malaa afur buu isugu bixiyey ayuu gebagabada ka soomayaa markaa bil afur isugu bixiyeyna ma jirto bil uu soom isugu bixiyeyna ma jirto ilaa ramadaan ramadaan mooyaane soon isugu bixiyey iyada markaana tihi mundu qadima almadiina mafhuum mukhaalafaha ka samaynin oo ha odhanin mundu qadima almadiina madiine markuu yimi ayuun baan u xidhiidhinin laakiin maka wuu xidhiidhin jiray saa maaha mafhuum ma laha waayo caaisha waxay nolosha nebiga ku soo biirtay bacda almadiina bacda quduumi almadiina iyadu waxay ka warramaysaa intay joogtay macnaheedu maaha inuu maka xidhiidhin jiray makana ma xidhiidhin jirin madiinana ma xidhiidhin jirin axaadiista badan ay inoo iman doonta ee iska hor imanaysaa kanaa gundhigu ah laa shacbaan baan u xidhiidhin laa muxaram baan u xidhiidhin laa mid kale kaleaan u xidhiidhin waxaan ka ahayn ramadaan miduu afur ku xidhiidhiyeyna ma jirto waxaynu arki doonnaa qaabab kala duduwan ayuu nebiguu soomi jiray qaababkaa maxaa loo badiyey waxaa loo badiyey dadkeennaa faraha badanaal ka fadhiya in nimba kuu doono kii naftiisa la jaanqaadaya ee duruuftiisa la jaanqaadaya ee da'diisa la jaanqaadaya ee caafimaadkii lala tallaabsanaya inuu qaato waayo midbaa dhallinyarta waafaqaya midbaa dada dhexa waafaqaya midbaa ka mashquulka waafaqaya midbaa ka faraaqada la waafaqaya noocyo badan buu nebiguu soomi jiray axaadiista dambaynu ku arki doonnaa laakiin imka waxaynu qaadanay qaacida ah bil wada soonina ma jirto aan ka ahayn ramadaan bil wada afurina ma jirto qaala xadaanaa cali bni xujrin qaala sana ismaaciil bni jacfar can xumayd can anasin anahu suila waxa la weydiiyey an sawmi nabiy sal allahu aley baa la weydiiyey faqaala wuxuu idhi kaana yasuumu waa soomi jiray min ashahri bisha xaggeeduu soomi jiray xataa nara ilaanu aaminaba nara ru'yadii qalbiga ahayd weeye xataa nara ilaanu aragno anlaa yuriidu inaanu rabin an yuftira minhu inuu afuraba wa yuftiru minhu waa afuri bisha kale xataa nara ilaanu moodno anlaa yuriidu inaanu rabin an yasuuma minhu shayan in waxbaba ka soomo wa kunta waxaad ahayd wa kunta waxaad tahay niyow lala hadlaya laa tashaa'u ma rabtid an taraahu inaad aragto min alleyli habeenkii musalliyan isagoo tukanaya ilaa ra'aytahu musalliyan waad darki walaa naa'iman isagoo hurda inaad aragta ma rabtid ilaa ra'aytahu naa'ima waxaa layna barayaa cibaado muctadila cibaado muctadil oo dhexdhexaada ah layna barayaa sunnada nebigu waa caynka in cibaado laysku madagooyo oo nafta layska qaado oo layskadeedaa sharci maaha nebigu waa ka diiday dhallinyaradii saxaabada ee xamaasaysnaydee u helanayd cibaadada uu ka diiday xadiiska bukhaari iyo muslim warinayaan saddex wiil baa guryaha yimi nebiga guryihiisay bayqaaqeen deetn waxay ogaadeen cibaadadiisu inay dhexdhexaatay waxay dhahen oma oh, xaggaynu ka dhacnay isaga dembigiisa waa la waa innaga lama dhaafin haye adiga ka war xaalka anuu habeen walba soo jeedaya dib u seexan maayo anna maalin walba soomaya dib waxba u cuni anna dumar iyo jaafatiriqood iyo xafaayadood iyo caananiidoogood halkaasaan iska dhigay haye cibaadaan u go'aya warkiibuu nebigu maqlay wuu khudbadeeyeba wuxuu ihi maa baalu aqwaamin yaquuluuna kada wa kada amaa ana aclamukum billahi wa akhshaakum lah ilaahay anaa idinku aqaana anaa idinku cabsi badan asuumuu wa uftir waan soomaa maalmana waan furaa usalli wa arqud xilliyaan tukadaa xilliyana waan seexdaa watasawaju nisa faman ragiba can sunnatii falaysa minii cabdillahi bni camr bn caas gabadh buu guursado abiyi u guuriyey gebigeedu xaggeedu eegi waayo cibaado awgid markaasuu nebigu ka kala dhimaya waxaad samaysaa soonka kala yaree oo qur-aanka kala yaree waa soo marnay saxiix muslimkan ku soo marnay qoladaas saasay ahayenoo cibaadadaa laga abhinayey oo iyaga bireeggaa loo qabanayo kolba caarada bireeggaa la hayey way ku taraarayeen tabadaa laynaga garaacay waryaale eh, oo bal sooma ilaahay ka baqda meme waanu cunaynaa kadaa waxaa laga yaabaa ninka min rabadaantii hore ugu dambaysa soon way dhacdaa dadka qaarkii way dhacdaa dadka qaarkii in rabadaantii hore soon ugu dambaysay rabadaantanuun inta ka dhexle loogu taaglaa qaarkoodna dee waa kuwa xaaraanta daldalaya xataa rabadaantii keliya loogu taaglaayay qolo la duduucayo oo cibaadada duduuc lagu keenayo iyo qolo la hayo la hakinayo ayaa ayay diintu udhaxaysaa waxay udhaxaysaa labada qolo waa dhexdhexaad nabiga soonkiisu dhexdhexaad buu ahaa salaatuleylkiisuna dhexdhexaad buu ahaa duxadiisuna dhexdhexaad be anagii duxada soo marayn maalmuu iska wadaya maalmuna waa joojinaya salaatuleylka saacadaha haddaa silaas arag inuu hurdo saacadii isagoo hurdo waad isla saacadii maalintii hore hurday isagoo tukanayad arkaysaa wuu iswedweydaarinaya hadduu xagga hore ka tukaday habeenada habeenada damba agga dambe u raraya xagga horena u ka seexanaya hadduu xagga hore ka tukaday xagga dambe maalmaha dambe ka seexanaya wahaakada soonkana waa sidaas ileeg bil iska wadaya ilaa iyo dhowr iyo labaatankeeda iska cunaya gebagabadu ka soomaya billa wuu soomaya soomaya soomaya gebagabadu ka afuraya bimacnaa dhexdhexaad kaanama uu leeyahay nin walooba xaggii maaratay kugu beegan igaga dayo ilaa intiiba waan sameeye waayahay qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala sana abu daud qaala sana shucba can abi bishrin qaala samictu saciid ibna jubayrin can ibni cabaasin qaala kaana nebiyu sal ly slam wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquula ilaan idhaahno maa yuriidu maba rabo an yuftira minhu bishan inuu afuraba ma rabno wa yuftiru waa afuraye xataa naquula ilaan idhaahno maa yuriidu ma rabo an yasuuma minhu malaatan maba soomayaba wamaa saama shahran kaamilan mundu qadima almadiina ilaa ramadaan mundu qadima almadiina waa hadalkii caaisha cabdillahi bni cabaasna waa la mid isagoo reer madiine o dhan mu wada joogin warkan wuxuu ka qaatay reer madiina isagoo wuxuu nabiga la joogay waxaan ka badnayn eh, saddex sano ama aan dhammaynba saddex sano ayuu la joogay waayo bishii eh, sanadkii sideedaad awalkiisi buu yimi dee koob iyo waa geeriyooday caleyh isalaatu wasalaam saddex sano meelahaasuu la joogay qaala xadaana maxamed bashaarin qaala sana cabdiraxmaan mahdi can sufyaan can mansuurin can saali bni abi ljacd can abi salama ibni cabdiraxmaan can ummi salama qaalat waxay tihi ma ra'aytu nabiya nebiga maan arag yasuumu soomaya shahrayni mutataabicayni ila shacbaana wa ramadaan qaala abu ciisa wuxuu hada isnaadun saxiix wahaakada saasaa qaala uu ka wariyey can abi salama can ummi salama wa rawaa hada alxadiisa waxaa wariyey kayru waaxidin can abi salama can caaishata radi allahu canha can inabiy sal ly slam wa yuxtamalu waxa an yakuuna inuu yahay abu salamati cabdiraxmaan qad rawaa hada alxadiisa can caaishata wa ummi salamata jamiican can nabi sal l slam abu salama ibni cabdiraxmaan umu salamana uu ka wariyey caaishana uu ka wariyey markaa tirmidi wuxuu ka difaacayaa idiraab in la ydhaa ka wariyey ta kale uu ismootiyey wuxuu leeyahy maya eh labadaba uu ka wariyaa ixtimaala caaishana waa ka wariyey umu salamana waa ka wariyey xadiikani horta waa saxiix ama caaishaha laga wariyo ama umu salamaha laga wariye waa saxiix nebigu laba bilood isma raacinin waa xaqiiq ramadaan shacbaanna kuma darin eh, shawaalna kuma darin laba biloodoo xidhiidha ah. bil xidhiidha inaan sheegin oon ramadaan ahayn laba biloodoo xidhiidha hadalkeeda daab waayo shacbaan tan ay raacisay waa maxay kaana yasuumu shacbaana mucdamahu bisha shacbaan badankeeda waa soomi jiray ma wada soomi jirin laakiin ma dhammaystiri jirin waayo wuxuu odhan jiray waxaan jecelahay inaan ramadaan ugu sii dhowaado culimadu waxaa kale ku dareen xadiidku wuxuu ku daraya cafwan haada shahrun yakfalu canhu nnaas bilaan dadku soomin weeye oo ramaan baa loo sii xoogaysanaya aad looma soomo shacbaan deetna waan soomayaa nebigu waa badin jiray bilaha ugu badin jiray ayay ka mid ahayd haddiiba nebigu badin jiray bisha shacbaan ee ramadaan ka horaysa shacbaanna waxaa loogu bixiyey kaanuu yatashacabuuna fii talabi almiyaah way kala faafi jireen xilli abaareed ba u badnaan jirtay iyagoo biyo raadisa oo biyaha doonanaya ayay kala faafi jireen marka bishaasi fadli badan buu nebigu ku sheegi jiray iyadiiyo baa fadli badan waxaa xoog badan waxaa fadli badan xagga soonka shahrullahi almuxaram waayo nebigu wuxuu caddeeyey xadiis nasku ah mowduucan afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullaahi almuxaram soon la soomo oo aan raboodaan ahayn muxaram baa ugu fadli badan muxaram waa bishaa sanadku ka bilowdo waa bishii soomaalideenu odhan jirtay ya waa xilligay sakada ku bixin jireen waa bisha muxaram laydhaa soomaalida qaarna baan ku arkay daga dago sakada lafteeda daga yidhaahdaan laakiin waa magacaan fiicnayn yaa ku dagaya baas waa sako waa dahiridba marka dagid maaha cidina ku dagi adna isdegi maysi marka bishaasi haddaba haddii bishaasi ugu xoog badan tahay waana siduu qiraya imaamu shaafici fii kitaabihi lum muxuu nebigu u badin waayey waxay leeyihin culimmadu laga yaabe inuu nebigu goor dambe oo noloshiisu gebagaba tahay loo waxyooday inay muxaram ka fadli badan tahay shacbaan sidaa ogeed inta badan wuxuu u badnaa soonkiisu bishaa shacbaan laakiin afkana wuxuu ka sheegay inay muxaram fadli badan tahay waa meelaha loo deliishado culama usuul ulfiqhi markay leeyihin aqwaasha iyo afcaasha keebaa la qadimaa waxay u badan yihiin aqwaashaa la qadimaa qowlka ayaa asraxsan waa yahay marka xadiiskan wuxuu odhanayaa kaana yasuumu shacbaana aw caamata shacbaan nebigu wuxuu soomi jiray bisha shacbaan ama badankeeda waa xadiiska caaisha xadiiska caaisha bir ku jari maayo odhan maayo wuu wada wuxuu odhanaya wuu soomi jiray ama awdaa la qaadanaya riwaayo kale waxa kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan riwaayada dambaa warka caddaysay bisha inteeda badan buu soomayaa in yar mooyaane qaala xadaana hanaad qaala xadaana cabdah can muxamed ibni camr ibni calqama qaala sana abu salama muxamed ibni camr ibni calqama waa khafiifu dabt xadiiskiisu haddaanu dariiq hela helin waa xasan can caaishata radi alla canha qaalad lam ara ma rasuulalahi sal ly slam oo yasuumu soomaya fii shahrin bil akara wax ka badan min siyaamihi lilaahi fii shacbaan bil uu shacbaan ka badnaa ma jirin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan bal kaana yasuumuhu kullah bal eh kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma kullahu gebi ahaantiiba xadiiska sidaan idiin sheegaybaa ayaa sax ah bisha ma dhammaystiri jirin markay leedahay bal kaana yasuumuhu kullah macnaheedu waxa weeye waxbaba kamuu tegin wax la sheegay kamuu tegin markuu toddobiyo labaatan soomo maxaa harsan ya saddex marka bisha loo egay intuu soomay saddexaas maxay ka noqonayaan waxba waa nin kuu oo in yar ka tegey ti waxba kamaa tegine waa dhantee iska tag waayo maxaad leeday intanaad ka tagtay marka loo ego waxaad qabatay waxba kama aha midna in yarbu kuu malmaluuqo wax yarbu istaataabtay waxba maad qabanina orod waxa maad qaban markaa le maxaad uga jeedaa wax la sheego ma aanad qabanina carab waa usluub jiro luqada carabiga lagu yaqaano ee axaadiista nabigana ka buuxda calayh salaatu wasalaam qaala xadaana alqasim bnu dinaar alkufi qaala xadaana cubaydillahi bnu muusa wadalq ibnu khanaam can shaybaan bay ka wada wariyeen labadaasi can caasim can zir ibni xubaysh can cabdillaahi ibni mascuud weeye qaala wuxu uhi kaana rasul sal l slam wuxuu ahaa min gurati kulli shahrin min gurati bilowga bilowga waa salaanta quradu waa salaanta kaanama bishii soo gelayso foodeeda hore ayuu ka soomayey alaaata ayaam wa maa waxa yar oo yar kaana inuu ahaa yuftiru mid afura yowma aljumuca maalinta jimcada inuu afuro aad ba u yarayd laba mowduuc buu ka hadlay mid waa mawduucii aan idiin qadimaye ahaa qaababka loo soomaayo midna waa jumcada jumcada in la soomo oo keligeed la soomo nebigu waa nahiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh maadaama ay tahay maalin ciideed oo qofku howlo badan qabanayo cibaadooyin kala qabanayo inuu u quweysto oo maalintaa u afuro ayaa fiican laakiin nebiga salawaatu rabbi wasalam ale isagu waa soomi jiray waaba yareedba intuu afuro sa la sheego markaa sidee laisu waafajinayaa laba dariiqaba waa laisku waafajiyey wuxuu u soomayaa libayaan iljawaas waa layidhi inay bannaan tahay nahyiguna yahay nahyu tansiih oo aanu taxriim ahayn ayuu bayaaninaya waxaa laakiin loo badan yahay jawaabta dambe ah annahu min khasaaisihi nebiga ayay khasaa'istiisa ahaydoo isagu jumcada keligeed waa soomi karayey isagoon wax kalaba ku darin isagay gaar u ahayd sidaa waxaa xawjinaya culimmada ka waranta khasaa'isu nabiy sala allahu aleyh wasalam taasi waa mowduuca jumcada aad dadkeennu waxay ugu wareeraan jumcada markay ku beeganta carafa iyo markay ku beeganta caashuuro iyo markay maalmaha gaarkaa ah ku beeganto ay ku wareerina jimcada la diidaya waa jimcaha iska saayatay oo iska calaamadsatay oo adugaa iska dooratay oo tidhi walahi jimcaha waan iska cashaqeeye maanta jimcaha waan soomaya oo aan khamiisina ka horraynin sabtina ku xigin waa la diiday oo sababna aan lahayn hadduu sabab leeyahy keligii baad soomi kartaa waayo jimcaha iska dooratay maahee waa jimco sababi kuu geysay hadday carafa ku beegto cidna ha weydiinin wa kadalika sabtaa sabtida keligeed waa manhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yasuumu axadukum asabta hadduu wax kala waayo maydhaxu waxaan ahayn hadduu xataa waayo maydhaxda ha calaashado waayo sabta waa sabtilyahuud marka in la soomo oo lagu beega lama fiicna haddaan wax lagu darayn marka mawduuca jimcadiiyo sabtidu waa sidaa amaa soonka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soomi jiray isniinta oo keliya ayuu soomi jiray markii la weydiinay wuxuu idhi yowma wulidtu fiihi wa yowma unzila calaya waa maalintaan dhashay waana maalintii laygu soo dejiyey marmarna wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista oo wuxuu odhan jiray waa laba maalmoodoo acmaasha la bandhigo marka eeg isniinto keligeedana way sugnaatay waxaa kaloo sugnaaday isniin iyo khamiis wuxuu soomi jiray nebigu saddex maalmood bil walba saddex maalmood bil walba dadkeennu waxay ka yaqaanaan ayaamulbiidko keliya ayaamulbiid ayaamulbiid waa ta ugu fadliga badan oo saddexdii maalmoodna waad soomaysaa maalmihii biidkee fiicnaaye saddex iyo toban afar iyo waad ku beegaysaa laakiin taa keliya maaha ayaamulbiid waxaa noqon kara saddex maalmood oo kala gogo'an saddex maalmood tobanka hore mid ka soon tobanka dhexa mid ka soon tobanka dambana mid ka soon waa lagu ogoliyay qaabkaa nebigu uu soomi jiray xadiikanaynu haynanu ka soomi jiro kowda iyo labada iyo saddexnu ka soomi jiray kowda iyo labada iyo saddexnu ka soomi jiray waxaa kaluu soomi jiray sararu shahri sararu shahri waa maxay ragii kitaabu siyaam soo dhigta maya sararu shahr sararu shahri waxa weeye saddexda habeenee ugu dambeeya bisha ee dayaxu qaarkood qarsoomo waa ku dhammaanaysana iyo bishii marna wuu ku bilaabaya soon marna wuu ku khatimaya marna bartankuu ka soomaya marna wuu tafaariqaynaya saddexdii maxaa loo sameey san ya afar nooc wey mar waa marna bartankeedaad ka soomayo ayaa mubiidkiia marna bilowga marna hee marna xagga dambe ma haysaan laba kale way jiraan waa maxay inuu nebigu soomi jiray waa soo socotaa xadiisku inoo keenayaaba sabti axad isniin waa socda wiigga dambena alaaa arbaca khamiis oo labadii wiige isku xigay ayuu wiigna saddexda hore soomayaa wiigna saddexa dambe jimcahana awalba waa kii soomi jiray wiiggeba muxuu noqonayaa maalmihiiba mid ku wada gaadhay intaa maxaa dheer nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soomi jiray ayaama gaara sida yowma carafa oo laba sannadood dembigooda lagu dhaafo yowma caashuuraa oo iyadana sanad lagu dhaafo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yowma caashuuraa wuxuu odhan jiray haddaan noolaado maalin baan ku daraya laasumana taasic manuu noolaanin oo ma gaadhin waxaasoo soonoo kala duwan muxuu nebigu u soomeeyey taysiiran wa tawsicatan calaa ummatih ummaddu u fudaydinayay u tawsicanayay inaynu baranno inaynu baran waa waa inugu doqonnimo waa inaynu barannaa noocyada sunnaha markaynu barannana inayna bartii uga dhaqaaqi waa doqonnimo labaad markaad barato dee dhinacun kaga beegan oo adugu ta kuugu fudud intaad saa u noocyada aynu sheegayno ta ugu fudud isleedahay waad joogtayn karaysaa oo hadhowto shaydaanku kuu sheekayn maayo ayaad qaadanaysaa waaye qaala xadaana abu xafsin camar ibnu caliy qaala xadaana cabdullahi ibnu daawuud can hawr ibni yaziid can khaalid ibni macdaan can rabiicata aljurashi can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu aley wasalam nebigu wuxuu ahaa yataxaraa mid isku hawla oo dadaala sawma lnayni kaana nabiyu yataxaraa sawma lnayni sawma lnayni saa ma idin qoraya ya sawma soo saa odhan maayo sawmi buu yidhi anigu alla wuxuu ku kasriye garan maayo sawma lnayni isniinta in la soomo iyo walkhamiisi khamiista la soomo marka sooma waa mafcuulkii weeye saas in la fadxeeyaa fiican nebigu wuxuu ilaalin jiray labada maalmood xikmadduna waxa weeye xadiiska dambe aynoo sheegi doonaa xadaana maxamed ibnu yaxya xadiiskaasna waa saxiix qaala xadaana abu caasim can maxamed ibnu rifaaca can suhayl ibn abi saalix can abihi can abi hurayra ana nebiy sal ly slam qaala waxau yihi tucradu waa la bandhigaa alacmaalu acmaasha ayaa la bandhigaa yowma alinayn walkhamiis fa uxibu waxaan jecelay an yucrada in la bandhigo camalii camalkayga walxaal ana saa'imun anoo sooman acmaasha waa la bandhigaa alimaam ibnulqayim aljawsiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyay acmaasha waxaa la bandhigaa afar bandhig cardi yowmiyaa jira cardi yowmi waa maalin leh maalin walba waa la bandhigaa oo waa xilligan labada salaada subax iyo salaadka casr waa cardi yomi cardu usbuuci baa jira waa kaa labada maalmood isna isna waa laba xili waa isniinta iyo khamiista waxaa jira cardi shahriya oo bil walba cardigeeda ayaa jira xadiisna waa u keenaya iyo cardiga ugu weyn oo maxay ah waa cardiga aakhiro yowmaydin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya waa maalinta wixii oo dhan laisu wadageeyey ilahay la hordhigaayo marka ilaahay marka la hordhigayo waxa wacan qofkani inuu wax wanaagsan loo geeyo oo war fiican uu ka tago ilaahay subxaana wa tacaala uga tago labada qofee is haystana in iscafiyaan baa qurux badan maxaa yeelay waxaa la odhanayaa dacuu haadayni xataa yastalixa labadan daaya acmaashooda hay keenina soo heshiinayaan qaala xadana maxamud ibn khaylaan qaala sana abu axmed wa macaawiyat ibn hishaam qaala sana sufyaan can mansuurin can khaysama can caaisha radi allahu canha kaana rasul lah sal slam wuxuu ahaa yasuumu mid sooma min ashahri bil wuxuu ka soomayey aabta sabti buu ka soomayey wlaxada axad buu ka soomayey wlinayn markii dhaweyta waan yar qaldamo waxaan idhi wiig buu ka soomaya wiig maaha waa bishii bil wuxuu ka soomayaa sabti iyo axad iyo inayn wa min ashahri alaakhar bisha kalena saddexa dambu ka soomeeyaa jumcadiina waxa weeyaan horuu soomeeyey waa inagii aragnay innaga laakiin jumco keliya lama ogole saddexdaa iyo saddexdaa maalintana waa maalintii ciidda ee iska naso oo cibaado u naso iyo qur'aan iyo salaad iyo khudbadiiba qaala xadaana abu musxab almadini can malik bni anasin can amir nadr can abi salm bni cabdiraxmaan can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi maa kaana rasuul lahi sal l slam rasuulka ilaahay ma ahayn yasuumu mid sooma fii shahrin bil akara wax ka badan min siyaamihi fii shacbaan bil marka la eega bilaha laysuuda geeyo bishuu ugu badnaa koley ramadaan iyado waa laga saarayaa bilaha ugu badnaa waa shacbaan qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala sana abu daa'uud qaala anba'na shucba can yaziid arishk qaala wuxuu idhi samictu waan maqlay mucaadata qaalad waxay tidhi qultu licaaisha akaana nabiy sal l slam yasuum miyuu soomayey alaaata ayaami min kulli shahrin saddex maalmood oo bil walba ah yuu soomayey qaalad caaisha waxaa tii nacamhaa qultu waxaan ku idhi min ayihi ay min ayi shahri damiirku wuxuu noqonayaa shahrigii min ayihi xilligeebuu kaana yasuumu soomi jiray qaalad waxay tidhi kaana laa yubaalii dankama geli jirin min ayihi xilligii saama uu soomo nebigu ma kala jecleen bisha awalkeeda dhexdeeda aakhirkeeda qaala abu ciisa wuxuu yidhi yaziid rishku huwa yaziid dubaciyu albasriyu wahuwa iqatun rawa canhu shucba wacabdulwaris ibnu saciid waxamaad ibnu zayd waismaaciil ibnu ibraahim wagayru waaxidin min ala'ima wahuwa yaziid alqaasimna waa laydhaa wayuqaalu yaziid alqasaam wrishku bilugati ahli albasra huwa alqasaam waa ninka wax qayqaybiye weeye marka waa ninkii garhka weynaanu sheegaynay ee garhkiisu lixaadka lahaa wey qaala xadaanaa haaruun ibnu isxaaq alhamdaaniyu qaala anba'ana cabdة bn sulaymaan can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata radi allah anha qaalat kaana wuxuu ahaa caashuuraau maalinta caashuuraa yowman maalin bay ahayd tasuumuha ee aad soomto qurayshun qorayshi fi ljaahiliyati islaamkii ka hor wa kaana rasuululahi sal slam rasuulka ilahina wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma falamaa qadima almadiinata madiine markuu yimi saamahu waa soomay wa amara bisiyaamih in la soomana waa amray falama fturida ramadaan ramadaan markii la waajibiyey kaana ramadaanu huwa alfariida ramadaan baa faralkii noqday wa turika waa laga tegay cashuuraa cashuura laga tegey cashuura maxaa la nasakhay ya waajibkii baa la nasakhay ee sunnadii lama nasakhin faman shaaa saamahu waman shaaa tarakahu waajibnimadii meesha waa ka baxdee ninkii soomayaana ha sooma sunna ahaan kii iska daynayana waa sunnae ha iska daayo maalinkan quraysh waa soomi jireen warkana waxay ka qaateen ahlu kitaabka alimaam alqurdubi wuxuu leeyihi waxaa laga yaabaa inaanay ahlu kitaabka ka qaadane nebi ibraahim shareecadiisii ay ka hayaan ama waxa laga yaabaa ilaa nuux inay soo socotay waayo waxaa la leeyahy yowma caashuuraa waa maalintii ay safiinadu iyo doonidu ay buurta dul istaagtay weeye yowma caashuuraa waana maalintii nebi muuse badbaaday ee fircoon la halligay labaas waa labo iyaga guula oo farxad leh waana maalintii xusein bn ali bn abi aalib sibdu rasuulilahi la dilay ee gacan ka xaqdaran ay disho weeye waa maalin murugale yoma cashuuraa marka ayan kaanadkay doonto ha noqoto waxa kale ku dareen waa unay sii badbadiyeene waa maalintii yuunus umataa soo badbaadiyey waa maalintuu ciisa dhashay waa maalintii nebi aadan laga toobad aqbalay waa maalintii yusuf laga soo saray ceelka waxyaalahaas iskumay wada waa waafiqine waa qalindaraalis bay u badantah waan isleeyo ma iswada waafaqin almuhim maalintaa waa soomi jireen jaahiliyadii nebigu markuu madiine yimi ayaa wuxuu yidhi maxay tahay maalintani yuhuud baa la weydiiyey waxay maalintii nebi muuse la badbaadiyey naxnu axaqu muusa minkum annagaa muuse idinka xignaa dabeetana wuxuu amray in la soomo weliba barqa dheer buu amray inuu yidhi nin dhaqaaq nin baa orday wuxuu yidhi nin alla ninkii wax cunayowna afka hayso kii aan waxba cuninowna soon xidho saasaa lagu soomay ubadka yaryar la soomiyaa la yidhi markaa saasaa la soomi jiray waajibku berigii hore wuxuu ahaa maalin keliya markii dambe waxaa lagu nasakhay soddonka ramadaan oo laakiin ikhtiyaariya ikhtiyaarigiiba hadda la nasakhayo faman shahida minkum shahra falyasumhu قال xdثna محمد بن بشhاaر قال xdثna cبدالرحمن المهدي قال سنة سفyان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها kaana rasul sal slam yahusu miyuu gaari yeeli jiray min alayaami maalmaha shayan shay miyuu ku gaari yeeli jiray soonka qaalad waxay tihi kana camaluhu camalkiisu wuxuu ahaa diimatan mid la daa'imo wa ayukumkineebaa yudiiqu awoodaya maa kaana rasul sal slam rasuulku shay markuu soomo ama shay markuu sameeyo wuu joogtayn jiray xadiiskuna waa xadiis saxiixa qaala xadaana haarun qaala anba'na cabda can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat dakhala iya cala rasul lah sal ly slam wa cindii imra'atun gabadh baa ila joogtay imra'atun xasanatu lhaya gabadh qurux badan baa ila joogtay riwaayad kale saasay leedahay marna waxay leedahay imra'atu min bani asad marna waxay leedahay imra'atun tusama alxawlaa markaa gabadh qurux badan oo bani asad ka tirsan oo xawlaa la ydhaa wey fa qaala man haadihi qultu waxaan ku idhi fulaana waa heblaayo laa tanaamu leyla habeenkii ma seexato waa gabadh cibaado badan fa qaala rasul sal sl rasuulka ilahi wuxuu yidhi calaykum korkiinna waxa ah min al acmaali acmaasha korkiinna waxa ah maa tudiiquuna waxaa karaysaan fa wallaahi baan ku dhaartee laa yamallu llaahu ilaahay ma jaro ma jaro wuxuu idinsiinaya wanaaga xataa tamalluu wa kaana axabu dalika ila rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam qofkan dumar way sheegaysay salaadeeda iyo inaanay habeenkii seexaninba deetee nebigu waa diida wuxuu yidhi salaad iyo soon iyo waxaanaad ku soo jeedo ma wadi karayside iska kala yaree waayo ilaahay subxaana wa tacaala laa yamalu allaahu xataa tamalu macnayaal badan baa xadiiska lagu macneeyey laakiin waxa ugu fiican laba macno un in la yidhaahdo laa yamallu allaahu ilaahay maba daalo wa in malaltum hadda xadaadaashaan idinku ilaahay ma daalo tafsiirka ugu fiican alimaam khadaabi abu sulaymaan iyo baqawi xusein ibnu mascuud albaqawi ay mareen waa kaa laa yamalu llaahu ilaahay ma daalo waana ta qur-aanka waafaqsan wamaa masana min luguub daalnama gaadho laa yamalu llah ilaahay ma daalo xataa tamaluna wa in malaltum ya oo xataa adii shardiya laga dhigo wa malaltum haddaa xataa idinku daashaan marka ilaahay daali maaye idinku ha daalina weyn qolo kale waxay dhahan maya waxaa laga dhigayaa sifaat lmuqaabalati waljaza wa jazaau sayiatin sayiatu miluha wayamkuruuna wayamkuru allah allahu yastahziu bihim yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum bimacnaa waa ka marka idinku baa daali doonee idinku iska dhigina qaar ilaahay daalinaya marka tafsiirkaa horeynu qaadan doona waxaan leenahay laa yamalu llaahu ilaahay ma xataa tamaluu wain malaltum xataa haddaa idinku daashaan ilaahay ma daalay eh hawsha iska yaree wa kaana axaba dalika ila rasuli lah sal slam aladii yaduumu ala saaxibihu aladii camalka yaduumu calayhi saaxibuhu qofka wataa uu daa'imayo qaala xadaana abu hishaam maxamed bn yaziid arifaaci xadaana ibnu fudayl can ilacmash can abi saalix qaala sa'altu waan weydiiyey caaishata wa umsalama ayu lcamali kaana axaba ilaa rasul lah sal ly slam camal rasuulka ilahay muxuu ku jeclaa qaalataa waxay idhahdeen maa diima calayhi wixii la daa'imo waa in qallahba yaraadee nebigu wuxuu diidanaa wax la googooyo waa kii lahaa laa takun mila fulaan yaa cabdallah laa takun mila fulaan kaana yaquumu lleyl fataraka qiyaama alleyl qaala xadaana maxamed ismaaciil albuhaari qaala xadaana cabdullahi bnu saalix qaala xadaanii mucaawiyat bnu saalix can camr bni qaysin anahu samica caasim bni xumaydin qaala wuxuu ihi samictu waan maqlay cawf ibni malik alashdaci oo yaquulu leh kuntu waxaan ahaa maca rasuulilahi sal ly slam laylatan habeen baan la joogay fastaaka waa cadayday uma tawada'a waa weysaystay uma qaama waa kacay yusallii isagoo tukanaya faqumtu macahu waan la kacay fabada'a wuxuu bilaabay fastabtaxa albaqara baqara ayuu furfurtay falaa yamuru ma soo marayo biaayati raxmatin aayad naxariiseed ilaa waqafa wuu istaagaya fasa'ala ilaahay wuu weydiisanaya naxariistiisa walaa yamuru ma marayo biaayati cadaabin aayad cadaaba ilaa waqafa waa istaagaya fatacawada waa magangelaya uma rakaca waa rukuucayay famakasa waa nagaanayay raakican isagoo rukuucsan biqadri qiyaamihi intuu taagnaa in leeg wayaquul wuxuu odhanayay fii rukuucihi subxaana waxanausabixu waxaa nasahaya subxaana nasahnaanta diljabaruuti allah u saaxiibkaa jabaruudka qahriga iyo kabidda iyo xooggow saaxiibka ah walmalakuuti awoodda siyaadada ah walkibriyaa'i isla weynaanta iyo walcadamati weynaanta uma sajada waa sujuudayey biqadri rukuucihi wayaquulu fi sujuudi subxaana diljabaruuti wlmalakuuti wlkibriyaai wlcadama uma qara'a wuxuu akhriyey aala cimraan uma suuratan suuratan yafcalu mila dalika ragcad walba suurad buu ku akhriyayey marka xadiidkani baabka meel lakama soo galo baabkii aynu horen dhigannay ee salaadii nebigana waa munaasib kan soo socdee qiraa'adana waa ku munaasib laakiin baabkanaynu ku jirno ee sawmi nebiyi ajnabi buu ka yahay meelna kama soo galo ilahina waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illaa anta ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan janalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtubeka facebooka twitterka instagramta